u diray isagoo ka idan weydiinaya ahlu mako inuu isaga iyo asxaabtiisa ay soo galaan oo ay dhawaafaan cumradoodana ay dhamaystaan sayd cumar ma sayd ah, sayd waxa weeye meeshii ayaa lagu qabsaday aa layidhi kufaarta ayaa waxay faafiyeen ahliyo ibliisa layidhi in cusmaan ba la diray rasuulku alayhi salatu salaam bayaca ayuu asxaabtiisa la sameeyey meeshii taxta shajara ahaaday id yubaayicuunaka ka shajarati waqtaydun hadii ilaha yidhahda qur-aanka meelo kale marka waxa weeye sulx ayaa dhacay rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo markaasi waxa weeye nimankaas toban sano inaan dagaal la isku qaadin waxaana caddaaday markaa sayd cusmaan inuu xay yahay ousan dhimanin ee rasuulka alayhi salatu salam iyo asxaabtiisa u yimiday sayd cusmaan markaaso waxau dhahay kufaarti waxay noo yabooheen sanadka soo sabeen iska soo laabano muslimiintu meeshay ku xalaal noqdeen maadaama ixtaar uu ku dhacay xudaybiya markaasay hadigoodii ku gawraceen way xiirteen wayna gadoomeenaa la yidhi sanadkii markaa si kaleentood oo todobaad ayay diyaar garoobeen cumratulqala cumra la yidhahdo marka waxa weeye muqaalaad ayay markaa ku dhacda saasaa lagu magacaabay suruxna waa jiray markaasi markaasaa waxa weeye asxaabtu waxay ka baqeen ba yidhi in dagaalo ugaga imaanayo nimankaas quraysh la yidhaahdo ay ka baqeenaa yidhi maadaama ayna balan balan u ogaana yidhahdeen dagaalna markaasi ou dhaco bil xurmale iyo xaramki ilaahay iyo ayagoo muslimiin ah arrintaasna markaasi ay ayaga markaasi arrin culus ku eedo jaahiliyada arrintaas la dhawri jiray marka hadda aayadahan waxa weeye jihaad si toosa ah u sheegi maayaan laakiin haddii idinka shuruud baa ku xihan jihaadka aayadaha dambe waxa weye waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatilu kaafatan halkaas suuratu bare ayaa ka lagu nasakay oo aayadaha mansuuq weeye laakin bilowga islaamka sida uu ahay iyo jihaadka macnaha shuruudda ku xiran ayaa la farayaa inay haddii dagaal lagu bilaabo iska celiyaan ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala waqaatiluu dagaalama mu'miniinow fii sabiili llahi kalimati illahi ilahay kelimadiisa la koryaela u dagaalama aladiina kuwina la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya kufaarta walaa taxtaduuha ku gudbina waxaa laga wadaa dagaalkaa ku bilaabina aayadda hadda saasay leedahay hadday dagaal idin geystaan laakiin iska dhacsa weeye in allaha allana laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadda gudbaaya waatan mansuuq oo bala lagu nasakay waana ku tegi doonaa waxaa kaloo culimada qaar yihahdeen wakti runtaa laftirkeeda lagu nasakay laakin sida raajixa oo ahlu tafsiir ay qabaan suuratu balaa lagu nasaxa aayadaha wakti ruhum dilow dha ilahay ku mushrikiinta xaysu meel alaala meeshiisa dadkuma aad ka heshaan waakrijuuhum ka bixiyow dha ilaahay min xaysu meesha akrajuukum aynan ka bixiyaan waa makay wey arrintaasna waa lagu sameeyey caamulfatxiyaa lagu sameeyey walfitnatu fidnadowdha ilaahay shirkiga ay samaynayaan ayaa ashaddu ka daran min alqadi dilkowdha ilaahay xaramka lagu dilo ama idoo muxrimiin la yahay haddii aad weynaysateen walaa tuqaatiluun ha kula dagaalimana odha ilahay kula dagaalamina cinda almasjidi masjidka agtiisa alxaraami oo xurmada leh macnaha waxaa laga wadaa xaramka dhexdiisa laga wadaa laan xataa yuqaatiluukum intay idinkala dagaalamayaan fiihi masjidulxaraam ay idinkala dagaalaman dhexdiisa fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan oo masjidka idinkula dagaalamaan faktuluuhum dilowdhah ilahi subxana wa marka ayadan iyadana shardi baa ku xiran kadalika sidaas oo kale dilkaas iyo ikhraajkaas ayaa jazaa lkaafiriina kaafiriinta jazhood u ahda ilahay in saas lagu jaasiyo ayaa jazhood yahdha ilahay fainintah hadday ka joogsadaan kufriga hadday ka joogsadaan oy islaamaan o fa fain intahu hadday joogsadaan fain allaha alla kafuura ali u dhaafaayo wey raxiima al u naxariisanaayo wey fain intahu hadday joogsadaan odha ilahi subxana watacaala hadday gaalnimada ay ka joogsadaan oy islaamaan fain allaha alla kafuura ali u dhaafaayo wey wixii adduunyada ay soo sameeyeen alislaamu yahdumu maa qablahu weye islaamku wuxuu soo reeyaa lagu dhaafaya haddana ilaahay raxiim weye waa u naxariisanaya islaamkaa marka lagu goorinaya haddana ilahi wuxuu dhahay waqaatiluhum la dagaalama mushrikiinta xataa laa takuna xataa saanadan waa kii saamadeedoo loo jiray taktafi min marfuucihaa weye waxaa kaloo la yidhaha aayaddan waxay nasakaysaa aydan eeday wixii ka horreeyey laakiin sida raajixa waxa weeye aayadahan kulligood waa mansuuq laakin aayadaha nasakay suuratu bara loogu tegaya ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala waqaatiluhum la dagaalama kufaarta xataa laa takuuna xataa laa tuujadu intaan laga helaynin fitnatun fidna aan laga helaynin intaba aan shirki laga helaynin oo shirki adduunkaan ka baaba'ayo la dagaalama kufaarta u ilaahay wayakuuna diinu diinkuna uga ahaanayo cibaadadu lilaahi alla waxda wey ilahay kayrkiis intaa laga caabuday marka hadda jihaad goormau dhamaaday haddii la isiraahdo ilaahay baad cadeeye waxau dhahay xataa laa takuuna fitnatun ow dha waa lala dagaalamayaa gaalada ilaah laga weyhaya shirki wayakuuna diinu diinkuna uga ahaanayo lilahi alla waxda wey hadda waxa weeye intaba ilaahay keyrkiis la caabudaayo oo kufri ou jiro qiyaasiiisu u jiraa bay inta hadday ka joogsadaan shirkigaas o ilaahay waa meesha ku jirta oo jawaid maxduuf haysaa ha ku xadgudbina wey waxaase kutusinaya falaa cudwaanadan ayaa jawada kutusinaysa jawaabu shardiga wey fa intahow hadday joogsadaan falaa cudwaana xadgudubow dha ilaahay ma ahaanin din iyo keyrkiisba lagu samayn maayo ilaa cala haalimiina kuwa aalimiinta mooye ah, qofkii joogsa marka haalim ma ahan wey lagu xadgudmaa wey fa intahow hadday joogsadaan o dha ilaahay falaa cudwaana xadgudub xadgudubowdha ilaahay ma ahaanin ilaa cala daalimiina daalimiinta oo lagu xadgudbaayo mooyaane qofkii markaasi joogsado kufriga ka joogsado islaamane daalim ma ahan eeyaan lagu xadgudbin sidaas ayaa alla subxaana watacaala uu leeyahay marka casharkeena intaas uu ka egyahay wallahu subxana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ala alihi wasaxbihi wasalama ajmaciin الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاصه فمن اعتدى عليكم فاعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله ذلك لمن لم يكن اهله عابر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo sagaashan iyo afaraad oo suurat lbaqara kamid ah waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo waramay casharkeena aayadii ugu dambeeyey kufaarta markii waxaa weeye dagaal ay nagu bilaabaan sida aan ula dagaalamayno aayadihii marka waxaanu kasoo waramaynay oo dhowrka ahay oo markaasi mansuuqa ahay laakiin dhacay waktigii sulxulxudaybiya uu dhacaayo sanadkii lixaad oo hijrada rasuulkeena alayhi salatu salaam iyo asxaabtiisa markii meesha la yidhaha xudaybiya lagu shiray Eh, markaas kabacdi waxaa halkaas markay kasoo laabteen cumratulqale inay usoo laabtaan ay damacsanaayeen sanadkii kalentooda todobaad markay is yidhaahdeen gaaladu ahdi maraha laha hadda beriha xurmadahayna waa lagu jiraa muslimiinna waa tiine xaramkii ilaahayna waa la tegayaaye dagaal see la yeelaya haddii laydin ku bilaabo waxyaabihii ilaahay uu ka yidhi ayaa alla subxaana watacala inooga soo warramay casharkaasoo markaasi bayaankiisa aynu soo marnay marka alla wuxuuna soo dhacay aayadda inoogu dambaysa casharkeena hore la dagaalama kufaarta ilaa diinta ah, ilaah laga weynaayo shirki laga weynaayo diintana ima cibaada laga wadaa ilahay keligiis laga caabudaayo hadday ka jeefsadaan shirkiga odha ilahay wax lagu xadgudbaa ma jirta odha ilahay ilaa kuwa daalimiinta mooyaane qofkii daalima waa lagu xadgudbaya laakin kii joogsada oo kufriga ka joogsada asaga waxa weeye cidu kaxadgudbi mayso oo islaamnimadaasa lagu dhawraya marka arrintii yaagaas dhacday isla axkaam ku tacaluqaysa aayada ka waramaaya ayaa weli dhexdaynu wada jirnay ilahi wuxu yidhi subxaana watacaala ashahru bishaw ilaahay alxaraamu oo xurmada leh bishahri muqaabilan soo qaabilo soo qadiro muqaabilan waa mid qaabilaayo bishahri shaharki alxaraami oo xurmada lahay walxurumaati xurmooyinkiiw dha ilaahay qisaasun qisaasaa how dha ilaahay faman ruuxii ictadaa kuxajidba calaykum korkiina factadii kuxajidba caleyhi korkiisa bimili maa shay masalkiisoo kale kula xadgudba ictadaa u kula xadgudba calaykum korkiina wattaqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay waclamuu ogaada ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa cabsanaayo micgooda alla inuu yahay ilahi subxaana watacaala ashahru lxaraamu aayaddan hadda marka waxaa looga waramayaa iyaduna ay kusoo degtaa la yidhi dhumaaniino muslimiinta loosii siyaadinayo maxaa yeela waxaa markaasi muslimiinta dhibaayay sa aruu soo marnay oo dhibaato ku ahay dagaal inay sameeyaan bilaca xurmadana weeye ayuu weyneynaayo waxaa kale la yidhi kusoo degtay gaalada ayaa la radinayo munaafiqiinta oy yidhaahdeen bilaha xormada leh iyo xaramku waa shay la weynay jira qadiim wakti horaa la weynay jira taariikhii hore maxamedna wuxuu sheeganaya inuu caddaalo wax ku xugmanaayo bishii xurmada leh ilaayana xurmadeeda dilaacinaya iyo xaramki ilaahay markaasaa ilahay ku radiya hadalkas oo waxaa laga wadaa marka ayagu hadday bilihii xurmada ay xurmadeedii jebiyeen oy dagaalayeen kuwa soo baxeen oy xaramkii ilaahay idin diideen haddii markaan idinku cumro kale oo cumratulqalaa idin socotiin si ayagu markaasi waxa weeye ay jebiyaan amarka jebiyaan adinku haddaad jebisiin ee wax iyaga aydan kaba jiraan maxaa yeele ayagu hadday bisha xurmada ay xurmin waayeen kii hore ayagaa xurmin waaye midaan marka waxba waa la dagaalaysi waana iska celaysiin kii hore muqaabala unoqonaysaa le saasa laga wadaa wey oo waxaa leeyahay bishaan oo idinla dagaal bisha idinla dagaalameen oo xurmada lahaaday waxay muqaabal u noqonaysaa bishaan oo waxaa wey haddaa lacalla bishaan la dagaalantiin xurmada leh waxay muqaabal u noqonaysaa bishii marka hore ayaga idinka jeediyeen xaram ee cumrada idin diideen oo markaasi sifaadoodu la dagaalameen markaasi xormadilaacina noqon mayso weye xaramka ilaahay la weynay waayna noqon mayso weye markaasuu dha ilaahay subxaana watacaala ashahru shaharkii ow ilaahay bishi alxaraamu oo xurmada la heeday bishahri muqaabilan waa mid qaabilaayo bishahri shaharki alxaraami oo xurmada lahay maxaa laga wadaa fakamaa qaataluukum fiihi bil xurmada saydii lala dagaalameen fakturuuhum fii misli masalkiisa ula dagaalama waxaa la radinaa marka saa uu sheegnay muslimiintaa weynaystay inay bil xormada ay ku dagaalamaan marka waxaa leeya ayaguba bisha way dhowri waayeen adin adinkana ha dhawrinaa leey mar hadday dagaal idin keeneen markaasuu dha ilaahay wal xurumaatu xurmooyinkow dha ilaahay waxaa weeye waxyaabihii waajib ay tahay yaa la xormeeyo weeye kasaasun kasaasaya awdha ilaahay waxyaabaha xurmada waa la isku kasaasayaa oo hadday bil xurmada ayaga xurmadeeda ay jebiyeen kan ayaa kasaas looga dhigaya o idinkula kula jebinaysiin weye kama ruuxi yatadaa ku xadgudba adigu warkiin oo dagaal idinla yimaada xaramka ilaahay ama yankuun mukrimiina ama sadee xurmada ahay factaduu calayhi ku xadgudba o dha ilaahay bimili maa shay masalkiisa ictidaa calaykum adinku idinku xadgudbay hadda kii mu'miniintana waxaa laga dhigaa layidhi ictidaa layidhi waxaa looga dhigaa layidhi lafdiga lilmuqaabala walmushaakala weeye maxaa yeele ayaga markay dagaal soo qaadaan ee lala dagaalamayo dagaalka markaas maadaama kaas ou shabaho ayaa xagga suuradda ayaa markaas laysu ofeysiiyey ee hadda waxa weeye isagoo adiga idoo lagu soo weeraro gardaro lagu soo weeray dagaal adgelaysa markaas xaguud noqon maayo wasabila alla ka cabsadow ilaahay ah, intisaarka markaad samaynaysaan xadgiidkaa iska daaya wax lama ogaadane annaga ahaayow dha ilaahay maca almuttaqiina kuwa mutaqiintaa ilahay ka cabsanaayo dhinacood ilahay nugu bilcawni wa nafsi ilahay saa u gargaaraas ana u kaalmaynayo waafiquu bixiyow dha ilahay muuminiin fii sabiililah ilah jidkiisa ku bixiya xoola aad haysatiin iyo naftiina daacada ilaahay ku bixiya jihaadka ku bixiya wax kastooda fii sabiililahdan wax badan soo gelaysaa walaa tuuqu ha u ridina biydiikum damciyiinow dha ilaahay ila tahlukati halaag ha u ridina waaxsino ixsaan farowdha ilaahay nafaqa iyo kayrkeeda in allaha alla yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaaga falaayo ilahay hoyi subxaana watacaala wa anfiquu nafaqeeya fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ku nafaqowdha ilaahay jihaadka iyo kayrkiisa weeye waxaa laga yahaa naftiina bixiya iyo maalkiina daacada ilahay ku bixiya waa ilahay raaligaa ku bixiya jihaad ha noqoto kayrkiisa ha noqoto waxaa kamid a ah qaraabada la xariishaa kamid a ah dadka wacafada oo loo naxariistaa kamid a ah fuqarada wax la siiyaa kamid a oo ilaahay adoominkiisa walaa tulquu ha u ridinowdha ilaahay biyaydiikum gacmihiina ila tahlukati halaaga ufidina halaaga waxaa wey gacmaha halaag leeriga gacmaha waa looga cabiraya afcaasha sida badan ka timaada waxaa laga wadaa nafaqadii xoolihii hal la baxsho la yidhi in la haysto jihaadki iyo keyrkiisaba laga haysto maxaa yeele haddii aan wax la bixin waxaa xoogaysanaya cadowga islaamkaa xoogaysanaya haddii markaas waxaa weeye xoolaha jihaad fii sabiilillahi iyo daacada ilahi iyo masaakiinta lacafada wax lagu bixiyo haddii la waayo cadowga ayaa xoogaysanaa wey halaaga hadda waxaa laga wadaa asbaabtiisaa laga wadaa asbaabulhalaaga waxaa kamid aha layidhi maalka la haysto iyo nafta iyo jihaadka laga hayo sida hadda maanta dadka muslimiintaa ku dhacday nafteedi iyo maalkoodii jihaadkii ay ka dhaafeen markaasa waxa weeye halaag baa ku dhaco waayo leana bihi yuqawil cadiyo maxaa yeela maalka iyo nafta iyo jihaadka laga celiyo cadayaa ku xoogeysanaya watasuru masaa'ibu masaa'ibtaa badanaysa fi diini ha diintaa masaa'ibtaa ku badanaysa wadudu liahlihi diinta ahalkeedana waa dulloobayaan waa dhacay weeye maxaa yeela dadka hadda waxaa ku badatay masaa'ibtii aa ku badatay dadkii ahli ahay waa la duloobay si wax badan arkaa wey qofka marka maalkiisa bixiya iyo naftiisa kiisa ilahay ku bixiya naftiisa wuxuu kuridayaa cizi oo daa'ima adduun iyo aakhiro wey waa dadka ilahi yii ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmatun ulaaika hum muhtadiin u dha laakiin haddii masalanba xoolihi iyo maalkii la jeclaysto ee adduunyo kaliya loo sarfiyo oo daacadii ilahi iyo jihaaski laga sarfiyo dadki islaamka ahay iyo diinta way duloobayaan sida maanta caalamul islaam haysata waaxsinu ixsaan falow dha ilaahay in allaha alla yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaaga falaayo ixsaan sameey ixsaanka fii sabiililah lagu bixiyo wey daacadina ciyaalkeeda wax lagu bixiyo taas wey wa atimu taam yeelow ilahay alxaji xajka iyo walcumrata cumrada lilahi ilahay daraadiisa taam yeela aynu meeshan ka gelaynana xajka iyo acmaashihiisa ayaa looga warramayaa dhowr aayado haddan oo soo socda waxaa looga warrami doonaa si xoogla acmaalulxaj ayaa looga warrami doonaa wa atimu taam yeelow dha ilahi subxaana watacaala alxaja xajka iyo walcumrata cumrada lilahi ilahay daraadiisa taam yeela waxaa laga wataa xuquuqdooda kula imaada weeye xajka iyo waxaa weeye iyo maaragtay ah, eh, cumrada xuquuqdooda kula imaada wey marka hadda amarkaanu amrulwujuub waayo waajibay noqonaysa xajkuna waajib weeye cumradana waajib weeye waxaana markaasi sida imaamna shaafici u dhahay cumrka cumrka cumrka eh, eh, qofka cumrigiisa hal mar ayaa xajkii cumrada ku waajibaayaan imaam maalik waxa u dhahay waxaweye cumrada suna waayo u dhahay oo suna sacayna saas u dhahay waaqiimu lxaja walcumratana waa la aqriyey saasna waa la akriyay markaa saas marka hadda waxa weeye cumrada xajka horta waa laisku waafaqsanaya khilaafku waxu ka jiro xagga aimada waxa weye cumrada waaye laakin cumrada ayadana waajib weye xajkay raacsan tahay waxay ilahay waatimu lxaja walcumra tawra ilahi facta hadda waxaa la rabaa xajki iyo cumradii in la taam yeelo oo acmaashoodi la taam yeelo sida ilahay nafarayo haddii marsalanba waxa weeye acdaaru ay timaado saa ilahay leeyahay fayna xusuustum haddii laydin shiraw dhah ilaahay waxaa laydinka manciyey inaad taam yeeshiin ada waa idin diiday jidkaa laydin fariistay amase qofkii waxawey mar allaa ka reebay fainastirtum haddii laydin shirowdha ilaahay famaa kii istaysara sahlanaada ee min alhadyi hadya ayaa usoo qadiya calayhim hortiina ixsaar hadduu dhaho oo beydkii laysu diido lana makansa yahay in la galo sidii rasuulkeena alayhi salatu salam asxaabtiisa ku dhacday caamul xudaybiya ku dhacday meeshaas ayaa taxallul lagu samaynayaa xoolihii lagu gowracayaa meeshaasaa lagu xalaal noqonaya markaasuu dha ilaahay famaa kii istaysara sahlanaada ee min alhadyi hadya ayaa calayhim hortiina walaa txliquuha xiirina dhilaahi ru'uusakum midkiina ha xiirina xataa yabluga alhadyu hadyigi intuu ka gaaraayo maxillahu makaana xalaalohidiisa waxaa laga wadaa xaysu yaxilu dabxu mees in lagu gowracay banaanta waa makaanu ixsaasa la yidhi sidaas ayaa waxaa qawmaarka imaamna ashaafiya meesha lagugu shiray ayaa markaasaad ku gowracaysaa ah, xataa yabluga alhadyu maxillahu saasaa loola jeedaa imaam maalika hataa sidaas u qabaa laakiin aimada kalen sida imaam axmed ya waxay leeyihin maya xaramkaa loola jeedaa laakin taas waa idan ku noqonaynin hadda xarabka waaba lagu diiday seed markaas u gawrahaysaa xataa yabluga alhadyu hadigu intuu ka gaaraayo naxilahu masaanix alhoogidiisa meeshaas gawashigaas ku gawrahaysaa iyo tataxallulaad la imaanaysaa masaakiinta meesha joogaa la siinayaa qofku madaxiisa uxirayaa taxallul ayaana xasiraa weeye faman kaana ruuxii caadowdha oo minkum idinka kamida marayda mid jiran aada fahuwa marka bihi isaga adan dhib u ahaada mira'tii madaxiisa injira warajasa masalan madaxanuun sidaa ku dhacay madaxiyo xiro weeye asagoo muxrima waxyaaba badan oo dhexaan la yidhaha ayaa jira oo toban gaaraayo hamankaana riix ahaada oo ninku idinka idinkamid hor ilaah marayda ma jiran oo marka bihi isaga adan dhib oo ahaada mirasi madaxiisa magaca laga haayo oo markaasi xiirto weeye asagoo muxrima ina adkaysa waaya fa fijatun fa calayhi korkiisa fijatun ilaahay oo min siyaamin soona saddex maalmooduu siinaya uma marka sadaqatin sadaqa saddex suu soo bixinaya min kaaridi quutilbaada waxaa la siinaya saddexdaa suuf lix miskiino suuf miskiisaa la siinaya oomabase nasukan gawraca odhayaa ama riyo gawrac eyga waa litakhyiraa layidhi maxaa yeele haddii waxa weeye shayga markaasi ugu weyn aan lasoo hormarin fidyada haddii lasoo hormariyaa layidhi shayga ugu weyn waxay noqonaysaa tartiib laakiin haddaan lasoo hormarin takyiray keenaysaa saasaana markaasaa la leeyihi waxaa lamida markaasaa la yidhi qofkii ku tafasaxaa layidhi xalqi waxaan ahayn sida dhiibka iyo dharkii la xirto mukiidka iyo subagii iyo asagana saas oo waayo fa amintu markaad aamin noqotiin ilaahay adow yaa taga masaajida dhexdow ma jiro faman tamataca ruux raaxaystow dha ilaahay bilcumrati cumra ku raaxaysto oo waxa weeye ciidoo lagu jiro bilihii xajka ayaa markaas cumra la yimiday acmaashihiida u dhamaystay waa ka xalaal noqday waa tamatacay markaas kabacdi ayaa markaas xaj xirtay waxa weeye iyagana waxaa ka dhalanaya dadxi ayaa waajibaayo cumradu sideedaba saddex qaybood waayo tamatuc iyo qiraan iyo ifraad waayo tamatuca iyo qiraanka waxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya dabxi ee fidyaa ka dhalanaysa ifraadka kaliya ayaa waxa weeye aysan ka dhalanaynin tamatux iyo qiraankuna waxa wey iyo biri xajka lagu jiro tamatux hubka iyo biri xajka lagu jiro inuu qofku cumro ina xirto asulxaja lagu jiro wey oo markaas cumrada ka xalaal noqdo wey qiraankana waxa wey hal marna wey silxaja walcumrata ina yihahdo acmaaluxaja la imaana cumrada inala hoosgelaysaa oo gooni la imaamaayo dhiigaa laga rabaa ifraadku waxa waaye inaad xaj acmaashiisa ina gooni oo timaado hadduu kuu dhamaado aad xilliga u baxdo soo xirata cumro acmaashada haddana baab la timaado taas dhiig waajibi maayo ayagaana fadli badan ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala famanka mataca ruuxa raaxaysta bilcumrati cumra ku raaxaysta ila alxaji xajka intii laga gaaraayo macnaha xarmashadiisa waaye waayahay famaa kii facalayhi waxaa korkiisa uu soo qadaro maa kii istaystara socdanaada ee min alhadyi hadyi hawdha ilaahay waa ruuxuu gowracayo bacda alixraam wey laakiin la munaxiga aflalaa la yidhi faman lam yajidhu waxaan helayn masaa waxa waay hadiyo waaye tartiib waaye marka hore in la waaye iideeda ama waaye kaalin korkiisa siyaamu alaaati ayaamin maalmayaalayo saddexa soonkooda oo fi lxaji xajka dhexdiisa aad saddex maalmood xajka ku soomaya xaalal ixraam isago ah oo muxrim oo soomaya waxaa la rabaa marka inu markaas soomo qabla saabixa layidhi dilxijat bisha dilxija toddobadeeda ka hor inuu soomaa la rabaa sida afdalkaana waxa weeye qabla saadisaa la rabaa lixda ka hor maxaa yeele mucarafa soonkeeda karaahi weeye qofka oo xaajiga karaahi weya laakin dadkeena aafaqda jooga waa loo suneeyaa weye in la soomana looma rabo ayaamu tashriiqa oo markaayso ma banaana wasadcad bisababaha ilaawatiy ayaa soo melisiinow dhah ilaahay rajactum aad u laabatiin waddankiina aad u laabataan makaanaada keyrkeeda haa aado weye qirka taasow dhah ilaahay kaamilatun oo kaamila ah. haddaba waxaa qaybiyaa laga meexsaday takaluma khidaabaa loo meexsaday wasadcatun idaa rajactum ul ilahay todobaa waxaa soo melisiin marka ay ilaabatiin laabatiin midka inta lagu soo jira soomi maayo carabkuna lagu soo maayo qirka taasow dha ilaahay casharatun toban weeye casharadaas oo kaamilatun oo kaamila ah u dhah ilaahay ta'kiid waaye daalika taasowankaa la soo sheegay xajgaas waajibaya ama soonkaas oo qofka tamatacaa sameeye ku waajibaaya limandii ayuu sugnaadow dha ilaahay lam yakun ahli ahalkiisa uusan haynin xaadirin masjidulxaraami masjidulxaraam mid xaadirsan waxaa laga wadaa dadka aan masjidulxaraam aan degansanayn deganayn deganaanshadan waxay tahay waa inuu masalan ba aan uga sokaynin marxalo aan uga laakiin dadkii xaramka degan ama marxalo uga sokeeya ayaga markaasi laga dooni maayo tamatac hadday sameeyaan had laga dooni maayo dadkorkooda maansona laga dooni haba tamataca lay hadda ahalkaan waxaa weeye fardi ma cadaayo qofku hadduu asaga khawadan yeesha meesha waa mid waali ayuu dadka kullaha laka cabsada ilahi wax lama ogaada ana lahaa la shadiidil ciqaabi ciqaabkiisa alihii daran yahay lama ogaada ana lahaa la shadiidil ciqaabi ciqaabkiisa alihii daran inuu yahay waqti kalaasa ilahi subxaana watacala waa ciqaabaya marka waxaa rabaa wux ilahi nafaraa inaan fartoono si alla naga reeba aan qarno casharkeen intaasuu ka egyahay allah subxana watacala alam calaykum waraxmat wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا آيات بقول سديتا يلحاد أو سورة البقرة كمدة وعا إلهي سبحانه وتعالى إنه غصة ورمي سونك هي أحكام كتعلق إيساء يا الله سبحانه وتعالى إنه صوى شاقي marka ilaahay subxaana watacaala wuxuuna soo dhahay qofki xaadira bisha ramadaanka qofki xaadira oo idinka idinkamid ah u dha ilaahay ha sooma ayuu dhah ilaahay amarkaas marka waa amrulwujuub waaye qofki mariid ah amase safar ah oo musaafira ah, waxau tirsanayaa maalmihii oo ou afuray ayuu tirsanayaa oo soonka ka tirsanayaa markaasuu maalmo kale bilaha kale ina kasoo gooyay ayuu ka soomayaa faidatu min ayaamin ukhara ayuu dhahay ilaahay ilaahay marka subxaana watacaala taysiir ayuu noo sameeyeyo diinta ilaahay subxaana watacaala waa noo dhig yeleeyey markaasuu alla dhahay subxaana watacaala alla wuxuu idinla doonayaa sahlanaan ayuu idinla doonayaa culaysna ilaahay subxaana watacaala idinla dooni maayo markaas ayuu ilaahay afur idiin baneeyey markaad jirantihiin iyo markaad safartihiin weeye marka haddana waxa weeye allada markaasi loo soomaayo oo markaasi waxa weeye haddii markaasi oo ee acdaaru ay timaadane soonkii markaasi loo afuraayo waxa weeye u dha ilaahay walitukmilu lciddata u dha ilaahay tirada inaad kamishaan u dha ilaahay ciddatu soomi ramadaan walitukabirullaha alla inaad weynaysaan calaa maa hadaakum wixii ilahay idinku hanuunshay ee hore aan uga soo waranayo takbiirtan oo waxa weeye la takbiirsanaayo soonku markuu dhamaado la yidhaahdo takbiirka mursalka la yidhaahdo iyo walacallakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan u dha ilaahay meesha alla aynu ka gelaynaa war cusub ayaanu ka gelaynaa aayaddan meesha aynu ka bilaabayno sababnasuulkeedu wuxuu ahay ba la yidhi jamaaca rag jamaca ayaa nabigeena alayhi salatu salaam waxay ka su-aaleen ba la yidhi aqariibun rabbunaa fa am baciidun fa nunaadiihi rabbigeena ma noo dhow yahay allow oo ma la koodaynaa ma la showraynaa ma la faqaynaa mase waa naga fog yahay asaan u naadinaynaa aan kor ugu dhigaynaa arrinta aayaddaanaa marka soo degtaa la yidhi markaasuu dhaha ilahi subxana hadda qoladaanu qoladay ahaayeen mu'miniintay ahaayeen ayaa la yidhaahdaa qaar ka kamida marka sidaas ayay rasuulka alayhi salatu salaam su-aashaas uweydiiyeen markaasaa ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waidaa waktigii sa'alaka ay kaa su-aalaan sayidka maxamedka ahow canii aniga xaggeyga cibaadii addoomankaygu wa idaa sa'alaka markay kaa su-aalaan cibaadii addoomankaygu canii xaggeyga oy ku yidhaahdaan rabbigu ma noo dhow yahay oo munaajaad miyaan la samayaynaa mase waa naga fogyaha markaasaan u uqaylinaynaa fa inii anigu qariibun mid dhow ayaan ah ilaahay subxaana watacaala qariib wuxuu noogu yahay xagga cilmigiisa oo qariib noogu yahay fa inii anigu yuu dhahay ilaahay subxaana watacaala qariibun mid dhow ayaan ahay u dhowahay ayuu dhahay ilaahay cilmigeygaan uu dhowahay cid aan markaasi waxa weeye aan ka fogahay ma jirto oo inay ii naadiso ii qayliso markaasi arrinta ay taa weeye marka su-aalkan waxaa la sheegay saxaabada ayuu ka dhacay ba la yidhi laakin jahli ayaga ka yimiday ma ahayn ay tawxiidka ilaahay ay jaahil ka ahaayeen maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala qurbi iyo bucdi oo xisiga ilahay waa ka nasahan yahay asxaabtuna way ogaayeen maxaa yeele qurbiga xisiga iyo midka eh, eh, qurbiga iyo bucdiga oo xisiyeynka ah oo xisiga ah labadaas waxay kamid yihiin sifaat alxawaadisa la yidhi allana waa ka nasahan yahay marka waxa weeye ayaga cuquushooda ayaa markaasaa iska wareertay marka rasuulka alayhi salatu salaam ayay iska su-aalayaan mooyaane dad markaasi waxa weeye tawxiidka ilaahay jaahilka ah amase sifaatka ilaahay aan aqoonimo aysan ahayn ilahay marka wuxuu dhahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka barya baryadiisa waan ajiibayaa idaa wakii dacaani u ibaryow dha ilaahay ujiibu waan ajiiba hawdha ilaahay waan aqbalayaa dacwata daaci ya la loo akriyo amase ya la-aan dacwata daaci la yidhaahdo amase dacwata daaci isku mid waayo waa laba qiroo sabciyataan weeye marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka ibaryo baryadiisa idaa waktigii dacaani uu ibaryo oo waxa waaye wuxuu iga su-aashay ayaan siinayaa weeye falyastajiibuu lay ha hajiibaanu dhahay falyastajiibuu hay ajiibaano addoominkaygu ley anigu dhahay ah, hadday rabaan inaan ajiibo ayagu hay ajiibaano daacaha la yimaadino ilaahay subxaana watacaala markii la adeeco oo la ajiibo ilaahay subxaana wataala isaguna waan ajiibaya waxaa la rabaa marka hore ilahay subxaana watacala in la ajiibo maxaa yeele ilahay wuxuu dhahay ujiibu dacwata daaci idaa dacaani markaasuu dhahay falyastajiibuu li hay ajiibaanu dhahay oo waxaa laga wadaa awaamirtayda ha fartoomaano waxaan ka reebaana ha ka haraano wey si waxa weeye aan u ajiibo waa tawdha ilahay hal jazaa lixsaana ila alixsaan ixsaan jazihiisu ma aan ilaa ixsaan mooye addoonkii rabbigiisa ajiiba ilahay subxaana watacala waa ajiibaya waliyu'minuu bi hay rumeeyaanow dhahay ilahay haddana oo waxa weeye iimaanka haddaa imaano weeye markay markaa mu'miniin yihiin iimaanka haddaa imaano waliyu'minuu bi ha ay rumeeyaanow dha ilaahay lacallahum waxay mudan yihiin yashuduuna inay hanuunaan ah, ilaahay subxaana watacaala haddii la rumeeyo xaqiiqa waxaa ah in markaasi la hanuunaayo qofku waxa weeye markau iimaan yeesho ayuu noqonayaa qof hanuunsan markaasuu noqonayaa markaasuu dha ilaahay subxaana watacaala ha i rumeeyaano ah, hadda waxaa la soo yidhi ilaahay markau dhahay qofkii ibarya waan ajiibayaa uu dhahay ayagu hay ajiibaanu dhahay haddana hay rumeeyaanu dhahay intaas markii la helana alla wuxuu yidhi lacallahum waxay xaqiiqi ku yihiin markaas yashuduuna inay hanuunayaan dadku markii waxa weeye iimaan laga helo daacada ilaahay laga helo markaas waxa weeye xaqiiqo wuxuu ku yahay qofkaas inuu qof hanuunsan uya laakiin haddaan ilaahay daacadiisa aan laga haynin iimaan aan laga haynin hanuunna lagama haayo weli marka waxaanu ku dhex jirnaa axkaamta oo soonka ayaanu ku dhex jirnaa ilahay wuxuu yihi uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey laylata asiyaami soonka habeenkiisa arrafasu gaarid ayaa laydin xalaaleeyey ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaartaan ow dhah ilaahay uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey ow dhah ilaahay laylata asiyaami soonka habeenkiisa ow dhah ilaahay arrafasu gaarid ow dhah ilahay bimacna aliflaa weeye asalka waxa weeye ifruhu ayaa layidhi allah allaa yakuna baynaka wa bayna shay xaa'ilun waxaa weeye shayga iyo adiga inaan waxba idin dhexayn xaa'ila laakiin hadda muraadku meeshaan saas maaha muraadku waxa weeye meeshaan ifla oo khaasa weeye gaarid oo khaasa oo jamaac wax lagu gaaro maxaa yeela waxaa saas looga cabiraa la ninku haddii waxa weeye amase ragga iyo haweenka isqaba markay isu tegaayaan wax markaasi waxaa weeye xaail ho udhexeeya ma jiraan oo waxa weeye markaasi ayagiibaa markaasi eh, ayaga waxba uma dhexeeyaan weye markaasaa iflaha asalka wuxuu ahay inaan adiga iyo shayga waxba idiin dhexaynin iflaha marka waxaa looga cabiray zawjeynka markaasi amase ragga haweenka markay isu tegayaan waxa weeye wax ila uma dhexeeyaan weye marka iflaac ilaa ilaa nisaa'ikum weye biljimac weye kinaayo waxay ka tahay marka jimaaca oo markaasi tacaanuqa ragga haweenka dhex maraaya iyo mid walba midka kale si ugu baahan yahay ayaa saas loogaga cabirayaa markaasuu dhah ilaahi subxaana watacaala ilaa nisaa'ikum haweenkiina aada gaartiin waxaa markaasi kinaayo ay ka tahay jimaac weye haddana waxa weeye waxaana la barayaa sida xishoodka uu ku jiro warka markuu saas yahay inaan afka lagu balaarin adabtaa ilahayna baraya marka ayadan iyaduna waxay kusoo degtaa layidhi waxay nasakaysaa layidhi islaamka bilowgiisa sidii waxyaaba jiri jiray islaamka bilowgiisa waxa weeye waxaa xaaraam ahay ba layidhi jimaaca iyo cunida iyo cabidda cishaha bacdigiisa cisho markii la gaaro waxna lama cuni kari jirin wax lama cabi kari jirin hawo lama jimaaci kari jirin marka waxa weeye taasa hadda lagu xarimo weeye marka sidaasaa jiri jirto marka hore saasa yel qof hadda hadii waxa weye asagoon afurin haduu hurdo si haddan noo imaan doonta haddii markaasi bacdal cisho la gaaro waxa weye waxba markaasi waxawey cunto usoo kici mayni hataa haddii waxa afurka uu ka hurdo haduu soo kaco markaasi dabeeye xuni mayni dhibaatadaasaa jirta wey marka taasa hadda lagu nasakaya ha la wixii markaasi satru islaam jiray ilaahay marka waxau dhahay alla wuxuu idin xalaaleeyey habeenka soonka arafasu gaarid ilaa nisaaikum haweenkiina aad gaartiin oo jimaac ku gaartaan maxaa yeelow ilaahay huna haweenku libaasun dhar ayay lakum idinka idin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar ayaad lahuna haweenka utihiin ayagu dharay idin yihiin adinkuna dharaa utihiin o ilahi subxana wa tacaala marka hadda waxay kena ay ka tahay saan sheegnay tacaanuqooda siday markaasi mucaanaqo isugu yihiin oo isugu dhegaayaan iyo mid walba midka kale sida ugu baahan yahay ayaa markaasa waxaa laga cabiray libaas tashbiihu waxaa weeye xaysu ictinaaq weeye markaas fakaana libaasa yasluku fi lcurf waxa weeye dharku waxuu ku socdaa qoortaa layidhi kadalika almar'atu naas iyaduna waxa weeye ninka qoortiisay ku socotaa ninku isaguna qoorteeda ayuu ku socdaa waxaa kaloo la layidhi tashbiihanu inuu yahay xagga asurka weeye oo la leeyahay markaasi falmar'atu tasturu rajul naasu ninka way asuraysaa warajulu yasurha isaguna waa asuraya maxaa ilahi waa soo dhahay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan warahma aayaadka ilahay qudradiisa waxdaniisa lagu aqoonsado waxaa kamid ah in ilaahay naftiina haween idinkaga abuuray si aad ugu xasishaan haddana ilahay dhexdiina wuxuu dhigay isjacayl iyo isu naxariisasho weeye taasna maaragtay waa la yidhahdaa weye ixtiyaajadana waa laga wadaa o hadda la rag iyo haween mid walba midka kale ayuu baahan yahay hadda waxaa weeye xikmada ka dambaysaa la yidhi ilahi waxau dhahay huna libaasun lakum uu dhahay ayaga ayaa markaasaa dhar idiin ah waxaa la yidhi muwaaqacada ku dhicidda ayaa sida qaalibka bilowga raggay ka timaada ha la yidhi marka waxaa laga dhigayaa xaajatu rajul ilayha inay asar ka tahay xagga markaasi ficilka markii la yidhaahdo maxaa yeele rasuulka waxau dhahay laa khayra fi nisaa walaa sabra canhuna u dhahay naagaha khayr kuma sugna mana laga sabri karo ninka kariimkaao sharabtale way ka adag yihiin wayaqlibuhuna laiimuka doqonkaana isaga ayaa ka adag waxaan jeclaha dhahay nabigu marka an akuna kariiman maqluuban mid naaguhu ka adag yihiin oo wanaagsan inaan ahaado walaa akuna walaa uxubu ma jecli an akuna inaan ahaado laiiman doqol qaayiban naaha ka adag marka waxa weeye ayagu hadda ixtiyaajada ayagu usii badan oo masalan ba ayagu ka sareeya xagga xaalatul ayaa haddana waxa weeye bilowgu ragga badanaa uu ka yimaadaa ayaga markaas waxaa u geynaya qalooca iyo akhlaaqxumadaa u geynaysaa laakiin haweenka oo dhan ma ahane waa asariyadooda ayaa kasu badanaaday calim allahu alla waa ogaadow dhah ilaahi subxaana watacaala mu'miniinow anakum idinku kuntum inaad ahaateen taktaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum naftiina inaad khiyaanaysiin ayaa ilaahay ogaaday cilmiga ilaahay qadiim weeye cilmu duhuur weeye allahu alla wuxuu ogaaday daahiriyey annakum idinku kuntum inaad ahaateen taktaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum naftiina ood jimaaca sameyhaysiin habeenka soonka waa intii markaasi waxa weeye bacda alcisho markaasi arrintaas la iska xarimay ayaa dad badanaa waxa weeye haweenkooda inay u tagaanaysa dhici jirtay arrintaas weliba waxay ka dhacday haddaan soo qaadno sayidina cumar bin khadaab iyo rag kaloo asxaabta kamid a ah. markaasay nabiga cudur daarteen alayhi salaatu wasalaam arrintaasna haddii aanu ka warano markii waxaweye weeye cishaha la dukaday ayaa sayidina cumar bin khadaab haweentiisa wuxuu ka helay baa la yidhi raaixo oo dayibaa riix wanaagsan markaasuu ku dhacay waagi markuu bogoy nabigu u yimi alayhi salatu salaam markaasuu u sheegay markaasuu dhahay rasuul allow ilaah yaanu cudur daaranayaa adigana waa kuu cudur daaranaya wix iga dhacay ka kaleentooda ayaguna istaageen sidii cumaray dheheen markaas aayaddaanu soo degtay ayagoo taxriimtooda nasakaayo oo markaasi waxa weeye jiri jiray markaasuu dhah ilaahay alla wuxuu ogaadow gaahiyey inaad naftiina khiyaanaysaanu u ilaahay fataaba ilahay waa kusoo soo noqday calayhim warkiino tawbadiina ayuu aqbalay wa cafaa cankum alla waa idin cafiya dhah ilaahay fal aana hadda oo la joogo baashiruhuna haweenka la baashira macnaha waxa weeye jimaaca weeye haweenka wabtaguu dalbow dha ilaahay maakii kataballaahu alla oo qoray lakum idinka idinkaa qoray amarka amru ibaaxo weeye haddana ilaahay wuxuu dhahay fal aana haddaw dha ilaahay oo la joogo baashiruhuna haweenka la baashira la baashira macnaha waxa weeye jaamicuuhuna weeye haweenka jamaaca weeye fal aana hadda u dheh ilaahay subxaana watacaala baashiruhuna haweenka la baashiro oo jamaaca wabtaquu dalba u dheh ilaahay maakii kataballahu ilaahay oo qoray lakum idinka idinkaa qoray jamaaca weeye amase waxaa weeye qadarkiisa maaratay waladki maaratay gudashadii shahwada waxyaabahaasaa loola jeedaa haddana rag xagga cuntadana ilahi wuxuu dhahay wafuriixuna washhaduu cadan habeenka dhammaantiisa u dhahay hataa yatabayana inta idinkaga cadaanayo lakum idinka alkhaydu liilinki alabyadu oo cadaay min alkhayli dhiliilanki alaswadi oo madoobay oo min alfajri fajarka awdha ilaahay subada ayay atimu siyaama soonka taam yeela ilo leyla habeenka intii laa gaaraayo walaa tubaashiruuna haweenka hala baashirina oo hadimaacina weeye walxaal antum idinkuna caakifuuna kuwa ku negi aad tihiin filmasaajidi masaajida ku negi tilka taasowdha ilaahay axkaamtaahu xuduudullah ilah xuduudiisi weeye falaa taqrabu waa u dha ilaahay kadalika sidaas oo kale sida laydinkugu cadeeye xukunkaas yubayinu llahu alla waa u cadaynayaa aayaati aayaadkiisa linaasi dadka ayuu cadaynayaa lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay cabsadaan xaggi dacaamka ilaahay subxaana watacala wuxuu yidhi wafuluu washrabu ayuu dhahay cuna oo cabow ilaahay habeenka dhammaantiisa xataa yatabayana lakum lkhaydu labyadu min alkhaydi aswad min alfajr ilah taas anaga waa unaqanayna qaybtan dambana waxay kusoo degtaa nin la dhehi jira sirmaka ibnu qays ninkaan waxaa la yidhi saxaabiy ahay beerow ka shaqayhaale oo falayay asoo saaima waxaa la yidhi markii oo galabtii la gaaray ayuu gurigiisii tegey afurkii markii la gaaro haweentiisa u tegey haweentii aan weli afurka diyaarin waxba hayno u tegey gaajo iyo dhibaato ayaana aayay markaas ayuu hurdayaa layidhi intii wax loo doonaayay dacamki markii lagasoo xaadiray ayuu soo baraarugay markaasna hadda in wax la cuna ma banaanayn soonka eh, islaamka bilowgii saasay ahayd wuxuu baa layidhi inuu wax cuno asagoo ilahay ka baqaayo habeenkii ayuu seexdaa layidhi asagoo cadooshihiisa duubay maalintii daba markii nifkeeda la gaaray ayuu miir daboolmaa layidhi markau soo miiraaday ayaa nabiga loo sheegay alayhi salaatu wasalaam markaasa aayaddan qaybtan kale soo degtay wa kuluu washrabu ayuu dheh ilaahay cuna oo cabow dheh ilaahay xataa yatabayana lakum intau idinkaga caddaanaayo alkhaydu liilinki al abyadu oo caddaayo min alkhaydi liilinki alaswadi oo madoobaayo min alfajri fajarkau dheh ilahay fajarka saadiq ah liilinka waxaa weeye cadkaa waxaa weeye fajarka saadiqa ah ayaa loola jeedaa oo waagu markaasi uu baryaayo markii fajarka saadiqaha salaada ku dhalanayso markii lasoo gaaro wax la cuni kara ma jirto khayrul aswadkuna waxaa waaye wixii ka horeeya wey habeenka mugdigaa weye intaasaa ilaahi subxaana watacaala uu ku xadeeyey marka waxa weeye fajarka saadiqa intii laga soo gaaraayo qoraxdu markay dhacdo ilaa fajarka saadiqa laga soo gaaraayo ayaa wixii la doona la cunaaya oo la cabaya oo jamaacina uu banaan yahay sima bacdiyeedow dha ilaahay markii fajarka lasoo gaaro atimu siyaama soonka taam yeelow ilaahay fajarkaas laga bilaabo ila leyla habeenka inti laga gaaraayo oo qoraxdii ay ka dhacayso weye walaa tubaashiruuhuna haweenka hala baashirina walaal antum idinkuna caakifuna kuwa kunadi aad tihiin fil masaajidi masaajida waxa wey dadka masaajida ku ictikaafaya oo niyatul ictikaaf u galay waxaa la leeyahay haweenka hala baashirina ayadan idina qaybtan dambe waxaa lagu nahinayaa dad waxaa jiri jiray soo baxayo masaajidka kasoo baxayo igoo muctakifiin ku ah masaajidka markay kasoo baxaan haweentooda ay imaanayaan way jimaacayaan masaajidkay ku laabanayaan marka arrintaasina waxay burinaysaa ee ictikaafkay burinaysaa taasna ka dha ilaahay kolka taas axkaamta oo lasoo sheegow dhahay alle xuduudullahi ilahay xuduudiisa waaye ilahi ayaa addoomakiisa u xadeeyey si waxa weeye ay axkaamtaas u afjoogsadaan markaasuu dha ilahay falaa taqrabu ha u dhawaanow dha ilahay ha u dhawaalaaliy ha u imaana waa taxay leer kadalika sidaas oo kale sida xukunkaa laydinku caddeeyey yubayinullahu alla waa caddaynaya aayaati aayadihiisa linaasi dadka ayuu caddaynayaa lacalahum dadku inay yattaquuna ay dhowrsadaan oo wixii maxaarima ay ka dhowrsadaan casharkeenu intaas uu ku egyahay wallahu subxana watala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bismillahi min ashaytaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وqاtilوu fي sabiili الlahi اladina yuqاtilوnakum وla تعtadوu in اllaha la yuحib الmعtadiin واqtuluuهm xayثu sakiftumuuهm وأkhrijuuهm min xayثu أkhraجوuكم والfitnaة أشhad min اlqتl وla تqاtilوuهm عinda الmasجid الحarاm xatى yuqاtilوuكm فيh fain qاtlوuكm fاqtuluuهm kadlika جaزاء الkاfirيn fain اntahوا fain اllaha غafوr رaحيم وqاtilوuهm xatى la tkuna fitnaة وykuna الdin لlah fain intahw falaa cudwaana ila cala alaalimiin bismi illahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo siddeetan iyo sagaalaad oo suurat suuratulbaqara kamid ah waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo warramayey casharadeeni aayadihii ugu dambeeyey xajka waxaan dhihi lahay soonka iyo amuurihiisa iyo axkaam ku tacaluqaysa ayaa ilahi subxaana watacala inooga soo warramay xajka waxaa weeye sadrulislaam waxaan dhihi lahay soonka sadrulislaam islaamka bilowgiisa sida uu ahay ee axkaamtiisa ay ahaaday ayaa ilaahay subxaana watacaala inooga soo waramay marka waxaanu markaasi kasoo waranay axkaamtaasa ilaahay subxaana watacaala inooga soo waramay sida markaasi waxa weeye muslimiinta loogu taksiisiyey oo waktiga loogu waasiciyey waxna ay ku cuni karaan waxna ay ku cadi karaan waxna ay ku jimaaci karaan haweenkooda ugu tegi karaan ayaa ilahay nooga soo waramay marka alla wuxuuna soo dhahay subxaana watacaala axkaamtaas laga soo waramay ilahay xuduudiisi waayo ilahay ayaa addoomankiisa u xadeeyey si ay axkaamtaasu dhinac istaagaan oo waxa weeye axkaamtaas aysan ugaga talaasan ha u dhawaana u dhaha ilahi subxaana watacaala xuduudda ilaahay inaad ka talaabsataan sida markaa laydinkuusoo sheegay axkaamtaasoo dha ilaahay alla waa idiin caddaynaya aayadihiisa inaad dhowrsataan o dha ilaahay oo waxay maxaarima laga dhowrsado ilahi wuxu yidhi subxaana watacaala walaa ta'kuluuha cunina amaa lakum maaliyaalkiina o dha ilaahay baynakum dhexdiina o dha ilaahay bilbaadili baadil ha ku cunina watudluu walaa tudluu ha u ridina o ilaahay bihaa amwaashaas ila xaakimiinta ha u ridinowdha ilaahay litaakuluu inaad cuntaan fariiqan qayb oo min amwaali naasi dadka maalyaalkooda kamid a ah. bilismi multabisiina xaal aatiin kuwa ku dheehan bilismi dembi ku dheexan wal xaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoon aatiin ayadan ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa nicmada ilaahay subxaana watacaala uuna siiyey oo maalki markaas uu kamid yahay in loo baahan yahay markii la bixinayo weg sharci hoo ilaahay u jideeyay in lagu bixiyo maxaa yeele hadda aayaddii aynu ka soo baxnay aakhirkeeda ay munaasab u tahay oo ilahay wuxuu yii subxaana watacaala tilka xuduudullahi falaa taqrabuuhaa ayaa ilahay na soo dhahay xuduudda markaa laga gudbo waxaa kamid ah xoolaha meeshii loo jideeyo aan ahayn haddii lagu bixiyo ayaa markaasaa kamid ah baatilna markaa si lagu cuno ayaa markaasaa waxay noqonaysaa xuduudda ilahay oo laga gudbo alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala walaa ta'kuluuha cuninowdha ilaahay amaalakum maalyaalkiinowdha ilaahay baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunina maxaa laga wadaa laa ya'kul bacdukum maala bacdin wey barkiil barka kale maalkiisa yowsan cunin weeye ousan baatil ousan ku cunin si markaasi xaaraan yowsan ku cunin weeye wax sharciga lagu xarimay sida tariiqada tuugada iyo dhaca oo kaleentood weeye iyo waxaa kamid a ah maksiga canshuurta ayaa kamida ah, iyo nahdiga dadka waxa laga googaayo iyo markaasi min kulli maa lam ya'dan fiihi shaaricu shaarica ilaahaya wax uusan idmin dhammaantood maal haddii sidaas lagu cuno waxay noqonaysaa baatil ilaahayna waa reebay xoolihii sidaas ku yimaadana xaaraan bay noqonayaan marka haddaba waxa weeye qofki waxaa ku kacayo waa qof xuduudda ilahay ka tilaabsaday waman yatacaddi xuduud allahi fa ulaaika hum xuduudda ilahay dadka qofka ka tilaabsado dha ilahay aalimiin weeye waa aalim weeye ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala walaa ta'kuluuha cunina amaalakum maaliyaalkiin ow dha ilaahay baynakum dhexdiin ow dha ilaahay bilbaadili baadil ha ku cunina waxaa loo jeedaa markaasi si xaaraam ha ku cunina oo baal maalka baadil lagu cuno xaaraam weeye maalka in markaasi waxa weeye la dhaco ee la xado layska boobo waxa weya mahdigii iyo maaratay maksigii canshuurtii waxyaabasa waa loo yaqaana leejada oo kale xaaraan weeye watudlu walaa tudlu ha uhidin ow dha ilaahay amwaasha bihaa bil amwaali amwaasha ow dha ilaahay macnaha xukuumadeeda oo markaasi waxa weeye dadkii xaakimiinta ahayo laaluus la siiyo weeye watudlu walaa tudlu ha uhidin ow dha ilaahay bihaa amwaasha ila xaakimiinta ha u ridina dadka waxa weeye laaluuska qaadanaya ha u uhidin ow dha ilaahay litaakulu inaad cuntaan oo taxaakumkaas aad ku cuntiin fariiqan qayb oo min amaali naasi dadka maaliyaalkooda kamid a ah. qofkaan maalkiisa u bixinayaa wuxuu doonayaa xaakim oo baadil ku shaqeeya oo laaluush khaasaah u siinayaa wuxuu doonayaa xaakimkaas xoolo islaameed inuu uxugmiyo rabaa markaasuu saasuu laaluushka ku bixinayaa waa maalkiiba markaasi baadil lagu cunaayo wey maalka wejigaas xaaraantaa lagu bixinaayo wey qof in xoolaheeda markaasi uu ku cuno ayuu doonayaa oo qof markaasi xoolo ay leedaha looga xugmiyo ayuu wax u bixinayaa litakuluuna aad cuntaan owl ilaahay fariiqan taan daaifo weeye qayb oo min amaali naasi dadka maaliyaalkooda kamida bilismi bacdan baa mulaabasa la yidhaha multabisiina xaalaasiin kuwa ku dhahaan bilismi dembi ku dhahaan wal xaal antum idinkuna taclamuuna ad ogsoontihiin aad baatil aad falaysaan maanta qof kasta oo maal islaameed cunaysa amase maalkeeda meel xun ku bixinaysa inay baatil ay samayaysa way og tahay maxaa yeele maanta shareecadu waalix wey waana iska cadda cidda wax samaynaysa ayada ayaa markaasa u bareeraysa yasalunaka waxay kaa su-aalayaan ow dha ilahay saydka maxamedka ahow can ilahilati bilaha ayay kaa su-aalayaan qul waxaa u tidhahdaa hiya ahiladu mawaaqiitu waktiyaalo weeye oo linaasi dadka usugnaaday iyo walxaji xajka walaysa albiru samatalku ma ahan bian taatu lbuyuuta guryaha inaad timaadaan min duhuurihaa dhabaryaalkeeda ad ugaga timaadaan walaakin albira eyda albiri biriga kan u saaxiibkaa qofka biriga samaynaaya manduur weeye itaqaa alla ka cabsaday waatul lbuyuuta guryaha uga imaada ow dha ilaahay min abwaabihaa irdaheeda uga imaada wataqu llaha alla ka cabsada lacallakum waxaa mudantihin tuflixuuna inaad liibaantaan ayadan ayadana waxa weeye war cusub ayaanu meeshaan ka gelaynaa ilahi wuxu yuri subxaana watacaala yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan rasuulka alayhi salatu salaam saa'iriintan wax su-aalaya waa nabiga alayhi salatu salaam asxaabtiisa weeye oo waxaa la leeyahay asxaabtaada ayaa kaa su-aalaya arrimaanka can il ahillati bilaw dhah jamcu hilaal weye bishu markay kow dhalataa hilaal layihaha markaas ayaa la yihaha hilaal la dhahaa waxaa la su-aalaya rasuulka alayhi salatu salam waxaa weeye lima tabduu daqiiqatan bisil maxay u bilaabanaysaa ayadoo yar ay usoo baxaysaa uma taziid ay u ziyaadaysaa xataa tamtaliya nuura ilaa nuur uu ka buuxsamo oo bisha ay ka weynaato uma tacuudu haddana u laabanaysaa siay u bilaabato walaa takunu calaa xaalatin waaxidatin ka shams xaalo waaxida maxay u laazimi weysay bishu sida maaragtay qoraxda oo kale maxaa yala qoraxdu xaalo waaxida waaxidahay laasimsantahay bisha iyo qoraxda maxaa saas u kala duway su-aasha nabiga alayhi salatu salaam asxaabtiisa ay su-aalaysa waa arrintaas xikmada markaas ku jirta ayay nabiga alayhi salatu salaam su-aalayaan haddii ay su-aalaanna jawaabda ilahay rasuulkiisa ayuu siinayaa si nabigu calayhi salatu salaam ummadda ugu sheego markaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala qul waxaa u tirahdaa hiya ehiladu mawaaqiitu waktiyaalo weeye jamcu miiqaad weeye oo linaasi dadka usugnaaday bilaha waxaa weeye waktiyaal dadku iska leeyihiin weye waxay ku ogaanayaan waktiga ay wax beeranayaan ilaa wakti kasta wax lama beerto waktiga wax la beeraha waa la yahaa bel fulan ayaa beeraha la beeraha la yidhaha waktiga ay tijaaraysanayaan ciddada haweenkooda haweenka waxay ku ciddo tasayso soonkooda afurkooda waxyaabo fara badan weeye ayay ku ogaanayaan iyo walxaji dha ilaahay xajka isagana isagana waktigiisaa lagu ogaanaya laakiin hadday xaalo waaxidaa iska daa'imto intaasoo dhaba lama gara lahayn markaasuu dha ilaahay walaysaalbiro samafalku maahan u dhacdana alle bianta atul buyuuta guryaha inaad ugaga timaadaan min duhuuriha dhabayaalkeeda markaad muslimiin aatihiin tihiin qaybtan dambana waxaa jiri la yidhi carabta waxay samay jireen ba la yidhi qofku markuu muslim noqdo guriga oo markaasi ou ka degan yahay mina markii la isugu tago ayaa waxaa la yidhi galaasha dambe ayuu ka dalooli jiray docda meel ah oo dambe ayuu ka daloolinayaa meeshaasu waxaa weye u ka gelayaa kana soo baxayaa naqdi ina ka sameeya weeye albaabkana markaasi kama geli jirin arrintaasay samay jireen ayagoo markaasi ku tilmaamaya arrintaasu bira inay tahay waxay meeshaas guriga uga daloolaayana waxa weeye waxay ka cabsaan istidlaal guriga saqafkiisa inuu hoosiyo oo madaxooda hoos ku aado ayay sabaqaayaan markaasay guriga ina gadaal ka darooriyaan ee meeshaasay ugaga bixi jireen kana soo gelayaan markay muxrimin yihiin hadda dadka aafaada ka tago ayagu markay muxrimin yihiin xaramka taga mina ayay saas ku samayn jireen layidhi dadka aan aafaada jirno makigaana waxa weeye ambase meelaha u dhawo marxalo ka dhow joogane markay ayaguna xaj ay xarmadaan gurigooda caadiga omaha ah, ugu yaalla ayay iridda igoonka soo baxayn ayay gadaal ina ka darooriyaan ay ka bixi jireen ayagoo arrintaasu markaasi inay beri ay tahay arrin khayr oo wanaagsan ay tahay ayagoo ku tilmaamaya markaasuu dheh ilaahay walaysa albiro samafalku ma ahan u ilaahay bian taatu lbuyuuta guryaha inaad ugaga timaadaan min duhuurihaa dhabaryaalkeeda taas biri lama yidhaahdo walaakin albira eyda albiri weeye biriga kan u saaxiibkaa ah, qofka biriga samaynaayo manduul wey istaqa alla ka cabsaday oo ilaahay khilaafkiisa ka tegey waatul buyuuta guryaha uga imaadow dha ilaahay min abwaabiha irgheeda u imaada oo guri iridaa laga soo galo markaad muxrimtiin iyo marka kalaba caadi wey ha mid ahaato ee waxaanad samaynaysaan wax sharciya maaha maxaa yeele shay talaabo haddii la qaaday waxaa loo baahan yahay tallaabadaas inay sharciga waafaqsan tahay ee wax markaasi adigu iska ikhtiraacatay ama hawadaada ka heshay sharci noqon maayaan wataqu llaha alla cabsadow dha ilaahay lacalakum maxaa mudantiin tuflixuuna inaad liibaantaan waqaatiluu la dagaalamow dha ilaahay waqaatiluu dagaalamow dha ilaahay fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ku dagaalama aladiina kuwana la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaayo walaa taxtaduuka xad gudbinow dha ilaahay in allaha all laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadda gudbaa ilahay ma jecla ayadan iyadana intaana macnaheeda dhowr aayadood hadda dalashaa noogu imaanaya xukunkoodu mansuuq waaye waxaa lagu nasakay markaasi aayadihii ku jira suuratu bara ku jiray ayaa lagu nasakay waxayse aayaddan soo degtay ba yidhi ee rasuulka alayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa loo diiday sanadka oo oo lixaad aakhirkiisa sanad si fadlaa bilowgiisi inuu markaasi beytka uu soo aado oo soo ziyaaso waktiga la yidhaha caamul xudaybiya aaday ayaa mushrikiintu rasuulka alayhi salatu salam inuu beytka soo galay udiideen beytkana kacbadaa laga wadaa rasuulkeena alayhi salam uu sheegna sanadkii lixaadii hijrada ayuu wuxuu kaxaystay kun iyo afar boqol oo asxaabtiisa say cumro u sameeyaan maxaa yeele xajku waktigaas faral ma ahaynaa la sheegay xudaybiya degeen makaan oo markaasi maka u dhow oo lagu magacaabo waadi faadima waxaa kusoo baxay sufahadii maka joogay dabaalada ahay ayagoo la dhagaa dhagxa ku tuuraa iyo leebad rasuulka alayhi salatu salam sayd cusmaan u diray isagoo ka idan weydiinaya lumako